qaateen maalu qof muslimi lahaa oo hore ay uga qaateen muslimiinta ayaa haniimadii lagu soo dhacsaday maxaa laga yeelayaa wuxuu yihi waman yajid qofka hela maalan lahu xoolo isaga u sugnaado isagu uu leeyahay fil maqnayn maqaanimta iyo hanaaimta qofkii ka dhex hela yaudhu majaana si bilaashu ku qaadanaya isagoo aan lagu xisaabinaynin qorigiisi oo haniimadii waa laga saarayaayo dee wax xoolagu isagu leeya isagaa si gaara u qaadanaya idaa lam yuqsan waa haddii aan qaybtii dhicinoo aan la qaybsanin xoolaha wmaa lahu xaqu lada zuhri imaamkii ibnu shahaab zuhri raxmat ullaahi tacaala calayhi agtiisa wax xaqa oo uu leeyahay ma jiro waman yajidhu qofkii hela bacda alqasmi intii la qaybiyey kadib yaakhud bihaman wuxuu ku qaadan lacagtiisa ayuu ku qaadan oo lacag buu dhaafsan washaafici shaafici isagu acطaahu ninkaa wuu siiyey majaanan buu ku siiyey waxba la'aan bilaash wa can axmeda axmed waxaa laga soo guuriyey laa shaya lihaada kan qismada kadib waxaa helay waxba ma laha xayu canna meel alla meeshuu ka yimaado ka muuqdaba wlxanafi xanafigii kashaafici sidaa shaafici qaba ayuu qabaa in lam yajuz haddaanu la gudbin kala gudbin bihi lcaduw xoolahan cadowgu markii hore haddaanu kala gudbin daaranaa dhulkeenna id lam yaxus maxaa yeelay muu nin gaalkaasi xoolahaasi <clears throat> waxa ay fuqahadii badi kala qaadayaan goorma ayuu qofkan xoolihiisan helay uu ogaaday waxaan inuu wixiisiiya oo u sheegtay ma intaan qismadu dhicin mise markay qismadu dhacday kadib haddii qismada ka hor ay tahay fuqahadii dhammaanba waxay leeyihiin ninkaasi wixiisa wuu qaadanayaa oo waa la siinayaa marka laga soo reebo alimaam ibnu shahaab aلzuhri iyo camr eh, ibni diinaar ise waa laga soo guuriyey cali bni abi aalibna waa laga soo guuriyey in aanu waxba xaq ku lahay oo macnaheedu uu noqonayo gaaladu sida aynu inaguba xoolahooda aynu ka soo qabsannay aynu u milkiyeyno ee milkigeena ay u noqonayso ayaa wixii iyagu ay inaga dhacsadaan inaga qaataana ay milkigoodii u noqonaysaa deetana hadhow marka dib looga soo qabsado dee xoolo hor horle unbaa laga soo qaaday milkigii hore wuu zuulay milki gaal baa ka dambeeyey gaalkaa hadda xoolahan lahaa wax gaalkii laga soo qaatay unbay noqonay laakiin jumhuurkii waxay leeyihiin haddii qabla alqisma ay tahay isagaa iska qaadanay waana sida cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu laga soo guuriyey inuu u xukumay ama ay yidhahdeen huwa axaqu bihi maa lam yuqsan intaan la qaybin isagaa u xaqle haddii laakiin qismadii ay dhacday jumhuurkii markii hore lahaa uu maarata u xaq leeyahay way kala jabayaan maalikiya iyo xanaabilo isku xukun bay isku madhab bay noqonayaanoo waxay leeyihiin eh, lacag buu dhaafsanaya yacni isagaa u xaqle markaa lafteeda laakiin bilaash lagu siin maayee ila ninbaa hadda qorigiisii uu galay oo qeybtiisii uu ku dhacay dee ninkaasi haddii inta laga qaado qorigiisii wuu dhinmaya qismadiina dib in loogu wada celiyaa way adkaanaysa dii qorigii dhinmay qofkan xaggee looga kamilaya waa in dadkii dib wixii laysugu baandheeyo oo dib haddana loo qaybiyo culays baa halkaa ka imanaya ha ka iibsado ninkan uun ha ka iibsado lacag ha dhaafsado loomana diini kara markaa buu iibsanayo saasay leeyiin maalikiye iyo xanaabiro shaafici wuxuu leeyahay wixii dhacayaaba ha dhacaan nin iyo xoolihii aragtidaa ka dhaxaysa kol haddii waxaan wixiisii uu yahay waxaanan isku wada waafaqnay milkigii gaaladu ictibaarin aanu lahayn xoolahan muslimkana aanay milkiyeyn mar hadday sidaa tahay wuu qaadanaya ninkani wixiisa kadib maxaa la samayn dee qismadii dib baa loogu celinay horiis ku soo celiyaa la leeyahay dib ha loo qaybiyo ha la eego qof walooba waxa kugu maqanee dee ninkan ka dhif soo celi imaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala isagu laba xaalo kala qaaday xoolahan in gaalku uu dhulkiisii la tegin iyo in aanuna dhulkiisii la tegin markii ay dhaceenay qaateen iyagoo markaa la sii socda inta laga daba tegin laga soo dhiciyey marka haddii laga soo dhiciyey sida shaaficiba xukumaya oo wuxuu leeyahay Eh, eh, weli gaalkani xaais muu noqon xoolahana muu hanan weli isagiiyo markaa isku dayaya inuu qaato oo la tago ayaa laga dhiciyey wuxuu hanteey ma aha markaa ama qablaalqisma ha noqoto ama bacdalqisma ha noqotee mar walba waxaa lagu soo celinayaa qofkii laha haddii laakiin ay dhulkoodii la galeen way milkiyeen eh, markaa haddii qisma ay noqotona milkigii hore muslimka waa la soo celin haddii ay bacdalqisma noqotona sidaa markaa ay xukumayaan xanafiyada eh, xanaabilada iyo iyo maalikiyadu oo de markii horeba ilaaqooda laga fahmayay inuu ku jiro ayuu markaa taagnaanay riwaayad baa markaa yadu jirta axmed laga warinayo iyadoo odhanaysa waxbaba male riwaayadaas waxay waafaqsan tahay daahirka afarka cumar iyo laga soo warinay waayo afarkaasi wuxuu leeya huwa axaqu bihi maa lam yuqsam intaa la qaybsan buu u xaq leeyahay macnaheedu waxa w hadii la qaybsado waxba ma le markaa riwaayada axmed way waafaqsan tahay daahirka aharka laakiin jamaahiirtii fuqahadu waxay ay leeyihiin mar walba xaq uu leeyahay laakiin xaqa uu leeyahay marna wuxuu noqonayaa inuu lacag u dhaafsado marna wuxuu noqonayaa inuu bilaash ku qaato waman yajid maalan lahu qofkii hela adduun uu leeyahy xoole uu leeyahay filmaqnami haniimada ka dhex hela ya'khudhu wuu qaadanayaa majaanan si bilaa lacag uu ku qaadanaya oo aan xisaabtiisa lagu daraynin idaa lam yuqsami haddii aan la qaybsanin xoolihii la qaybsaday aanu ku jirin wamaa lahu xaqun lada zuhri zuhri agtiisa wax xaq ah ma laha oona dee madhabka xanafiyada laftiisu siduu keensan lahaa waayo waxay qabaan gaaladu wixii ay naga qaataan ay dhulkooda la galaan way milkiyayaanoo way hantiyayaanbaa ay qabaan marka iyaga laftoodu inaysan yidhahdaan way ahayd lakiin may odhan waman yajidhu bacda alqasmi qofkii qaybta dabadeed iyadoo wixii la qaybiyey kadib helo waxaan wixiisii ahaa yaakhud bisanankaasi wuxuu ku qaadan lacag buu kaga qaadan qofkii qaybtiisa ay ku dhacdo washaafici acaahu majaana shaafici isagu bilaash baabuu ku siinaya wuxuu le ninkani waa xoolihiisii wa can axmeda axmed waxaa laga soo guriyay la shay a lihaada kan bacda alqasmi helay waxbaba male xaysu canna meel alle meeshu ka soo muuqdo wlxanafi xanafigii ka shaafici buu lamid yahay in lam yajus bihi lcadow cadowgu haddii aanu kala gudbin daaranaa dhulkeenii aanu kala gudbin id lam yaxus maxaa yeelay gaalkaasi ma hananin oo ma yeelanin maalka walwaqfu lilkharaaji fi lcaqaari walqasmu falimaamu bilkhiyaar waxaa labadan baydna ay ka hadlayaan haniimadii dhulka ahay wixii manquulaadka ahaa ee hantidii guuraysay ahaa warkii horaayaa khuseeyo hantidii maguurtada ahayd dhul iyo dhis maxaa laga yeelaya walwaqfu lilkharaaji fi lcaqaarib wlwaqfu in la waqfo ayaa fi filcaqaarib caqaarkii hantidii maguurtada ahayd ku sugan lilkharaaj liajli lkharaaj oo dee dhul kharaajiya baa laga dhigayaayo muslimiintaa loo xabisaya lama qaybinayo dhulkii lama qaybinaye inta muslimiintii loo xabiso ayaa dul kharaajiya laga dhigayaayo dee qof walba inbaa maaragtay loo jarayaa kharaajna waa la duldhigaya qof kasta oo beeran karaya ama wax ka dhisan karaya waa maaratay qayb baa loo goynayaa ama gaaladii deganayd baaba loo daynayaa loo odhanaya idinkoo camira sanadkiina intaa iska bixi kharaajku markaa waa waa dariibadan ama cashuurtan la saaraya dhulka markaa cashuur joogto ah ayaa la saarayaa dhulkiio waa la xabisayaa muslimiintaa loo xabisaya wlqasmu iyo qasmi baa ku sugan buuri qaybin wlwaqfu lilkharaaji fi lcaqaari wlqasmi iyo qaybinimo dhulkii way ku sugan tahay falimaamu bilkhiyaari marka haddii labadiiba ku sugan yihiin waqfigii iyo qasmigiiba qaybinina way ku sugan tahay waa lagu samayn karaa waqfina waa lagu samayn karaa oo kharaaj loo waqfiyo haddaba falimaamu bilkhiyaar imaamkii muslimiintu isagaa kala dooranaya inuu qaybiyo sidii khaybar dhulkeedii loo qaybiyey iyo inuu waqfo oo maaragtay eh, joojiyo xabiso sidii cumarba radi allahu tacaala canhu ardu sawaad sawaad alciraaq sidii uu ka yeelay sawaadku waa labada webi dijle iyo iyo furaad inta u dhaxaysa maadaama ay dhul geriin oo akhtara tahay eh, dee markaad meel fog laga soo heshay dhul madooba waa kaanaysa sawaad bay markaa odhan jireen sawaadkaaba lama qaybin kolkii la furtay eh, kharaajunbaa la duldhigay imaamkii markaa khiyaarbu ayuu leeyahay wshaafici wshaafici bilaa khiyaari yaqsi baa inoo qornayd eh, laakiin sida muctamadkaa wshaafici canhu wshaaficiyu canhu xatman yuqsam waa kaligaysa imaamu shaafici canhu waxaa laga soo guuriyey muctamadkii maahee xatman yuqsamu yuqsamu xatman waa la qaybinayaa iyadoo qaybintaasi ay waajibto qasab ay tahay haddii dee ay iyagu ka tanaasulaan mooyaan khaanimiintii waa loo qaybinayaa maxaa yeelay haniimadiibuu dhulkani ka mid yahay haniimadana khumus mooyaane inta kale khaanimiinta iskale markaa xaq uu imaamka ugu tasarufaa meeshan ma yaalo sidii manquulaadkaba loo qaybinayay ayay dadkani xaq ugu leeyihiin haddaana iyagu ka tanaasulin waa loo qaybinaya tan cumarna maxaa lagu xambaarayaa in ay ahayd dhul ay ka tanaasuleen khaanimiintii oo iyagu ay markaa fasixeen ay ogolaadeen marka imaam shaafici naskiisa unka ku qoran sidan soo socotay maali ka soo socotuu waafaqsanya kadib markaa tawjiihintiisa iyo sharaxaadiisiilay culammadii madhabku isku khilaafeen oo xataa tarjiix minhaajka iyo rawdadu way iskhilaafsany oo labadaba nawi uu leeyahay oo minhaajku wuxuu waafaqay naska sidaa ku sugan oo hadalka madhabtan maaliga inoo soo socotaa rawdaduna waxay waafaqday sidaa hore kanna waa weji ay markaa asxaabta qaar badanoo kamid ihi yidhaahdeen waa la qaybinaya manquulaadkii buu lamid yahay maska shaaficiyana saasay waafajinaya marka laakiin sida markaa muctamadkaa madhabka waa sida rawdatu taalibiinka ku qoran waana waxaan waafaqayaa qowlkaa hore waxa weeyaan waqfigii iyo qasmigii inuu labadiiba khiyaar imaamku u leeyahayo sida kolba maslaxadu ay ku jirto uu yeelay wlwaqfu cinda maalikin muxatamu imaamu maalig agtiisa in dhulkaa la waqfo lawaqfu waxa loogala jeedaa sidiisaa loo daayo maaha in eh, maarata sidii loo waqfayay oo kale de cid ay markaa eh, inshaynaysay corinaysay waqfinta maaha eh, waxa weeyaan sidiisaasuu ku xabisnaanayaayo uu markaa waqfi ku noqonaya cinda maalikin maal agtiisa muxatam lagama maarmaan waxa weyaan daruuriya dhinac kale looga baylaabo aanu jirin waa cayiman yahay oo isagu wuxuu leeyahay ma jiro khiyaar ma jiro imaamku wuxuu ku qasban yahay inuu dhulkaa u xabiso muslimiinta yantaficu bihi awaluhum wa aakhiruhum dee imika u malayn maayo dhulkii cumar radi allahu canhu inoo xabisa in hadda cid waxay naga siinaysa ama inoo xabisan yahay ama waxba lanooga ogol yahay ama muslim kale wax looga ogol yahay u malayn maayo dee meel walba qofkii qaadanaya baa iska qaatay laakiin laa waktiyadii dambe ilaa cusuurtii dhexee dambe dowladihii kala dambeeyey dhulkaasi dhul markaa kharaajiya waayo kharaaj laga qaado waata maaa waxaan halkan laga qaadaya muxuu yahay ma u jiraan maalan ba kharaajka markaa tawsiifintiisa ay isku sii khilaafaan wlwaqfu lilkharaaji fi lcaqaari wاlqasmu falimaamu bilkhiyaari imaamkii khiyaar buu ku sugay washaaficiyu canhu xatman yuqsamu shaafici waxaa ka soo arooray waxaa xatmi in la qaybiyo wاlwaqfu cinda lagama maarmaan muxakama waajib wlfayu ma bilaa qitaalin xasala wafii masaalixin tacumu budila washaafici khamasahu kalmaqnami wayasrifu lbaaqi lijundin faclan wlfayu xoolaha aniimo iyo fay bay kala ahaayeen haniimatu maanila bilxarbi waa kii bilowgay rasuul halkana wlfayu maa bilaa qitaalin xasala maa xasala waa wixii ka soo xasila min minalkufaari weeye xagga gaalada bilaa qitaalin iyadoo aan lala dagaalamin iyadoo aan laga dagaalamin wixii ay ama ka yaacaan ama si kalabad ay ku soo galo jisiya iya inagu soo gala cashuur iyo waxaa nagu soo gelay murtadkii wixii uu ka dhintay iyo haniimada khumuskeedii khumuskii masaalixda iyo waxyaalahaasoo dhan waa maaragtay halkan ay soo wadagelayaan laakiin xukunkan anu sheegi doona feega loo qaybinay de khumuska isaga la qaybin maayo hore loo soo qaybin wa fii masaalixin tacumu budila masaalixdii caamka ahayd baa lagu bixinaya faya gedigiisa sidii khumusulkhumuska masaalixda loogu bixinayay ayaa faya oo xoolahan kale oo maaragtay bilaa dagaalka ku yimid oo dhan ahna iyagana lagu bixinaya washaafici khamasahu shaafici khumus buu ka saaray isagana faya laftiisa kalmaqnimi sidii qaniimada oo kale ayuu khumus ka saaray afartii wayasrifu lbaaqi lijundi ciidanka muslimiinta maaha aanimiin lama odhanaya halkan ilan cilmay dagaalamayn dagaalba ma dhicin laakiin ciidankii caadiga ahaa ee diiwaan gashanaa ee muxuu ahay ciidanka dowladda muslimka ahaa ayuu ku bixinaya afartii khumuus ee kale faclami arinka waa markaa sida adharka waa laba qowl buu leeyay shaafici qowl jumhuurku waafaqsan yahay oo in masaalixda lagu bixino qowlna mayana horta waa baa laga saarayo ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم intii aayadda haniimada lagu sheegay ayaa halkana la sheegay inkastoo halkan khumus la sheegay laakiin haddana kuwaasaale baa la yidhi marka labadii aawad way isla dooranayaado kuwani waxay leeyihiin khumuskii halkaaba laga siiyey saasoo kale ayuu markaa leeyahy qolyahan kalena waxay leeyihin halkan khumush lama sheegin geligiisiiba waa la sheegay intana alalale intana waa dantii guud markaa xoolahan geligooduba waa dan guud ciidankanaad shaaficiyay ka hadlaysaana danta guud bay ka mid yihiin iyagoo laftoodu dee danta guud bay ka mid yihin waa la siinay markaa labada qowladu way istagaya way isku dhadhawaanayaanuu laakiin waxay ku kala duwanaan mushaafici afartaa khumus meel kale in lagu bixiyaan ogolay ciidamada lagu bixinayaa waa la kafiinayaa waa lagu baahi tirayaa haddii xataa baaqi soo haro iyagiibaa loo gunaynaya wule guna ahaan loo siinaya mid kasta caruurtiisii iyo wixii la qoraya iyo baahiyihiisii xaasaskii u lahaa deetana wax ku filan baa la siinaya saasaa loogu qaybinaya haddii markaa uu baaqi soo harana waa loo gunaynaya iyagii ayaa haddana dib loogu kordhinaya waxaa kale oo qalabkii de iyo waxyaalahaasa qalabkii dagaalka hubkii wixii lamidka ahaan iyadana waa lagu bixinaya afartan kumus ayaa iyaguna eh, lagaga bixinay washaafici khamasahu kalmaqnami wayasrifu lbaaqi lijundin faclam kitaab alaymaan xaruma xalfun bilbaraayaa wakuri lilxanafi washaaficiyi fantabi waxalifun bidami sidqin akhlafa laqun waqiila shaaficiyu danafa kadaka cinda shaafici waaxmadi naxwu balaa wallahi in lam yacmidi ama alhamuusu fahiya kidbun qasada wamaa siwaa tayrihi hiya almuncaqida tukhasu bitakfiiri laakin kafara lishaaficiyi fii siwaa laqwin jara wainamaa tucqadu bismi lmawla aw wasfihi ilaa xaysu kaana ficla limaalikin washaafici aw maa jara curfun bihi kamabnu haabitin yara wancaqadat lahu bima yujaradu can dikri ismi illaahi naxwu ashhadu washaafici algaawa cinda axmada wamaalikin saxad lidaa in qasada wancaqadat cinda alimaami axmadi lxaalifi bismi nabiy muxamadi wain yaqul in yati shayan yakfuri lam tancaqid lishaafici wlximyari wain yaqul in shaaa rabuna fala tubqadu in yalfiq bihi wاtasara ila linaxwi saclati wadaxsuri fi xaalifin biاllahi cinda alximyari wanadri in ubhima duuna maa baqi kain dakhalti daara zaydin tatluqi waqasduhu qabla alfaraaqi muctadar liaxmedi washaafici fii ma shtahar walam yuxanas jaahilun waman nasi ila lada nucmaani wabni anasi وتارك بعض الذي به التزم فكلهم بحنثه به حكم وإن أتى ببعض ما منهم تنع فحنثه لمالك فقط وقع وللمعاني في اليمين الحكم لللفظ إذ يخص أو يعم والشافعي بالقصد لا يعمم والحنفي كذاك أيضا يحكم واعتبروا نية من, ي... واعتبروا نية من يستحلف إن كان في مظلمة يحلف وفي القضاء للشافعي هذا انطلق ومالك عمم في توثيق حق كفارة اليمين بالتبيان كما أتى في محكم القرآن وكالظهار طعم كل فرد ومالك هنا اكتفى بمد وفي طعام الفرد للنعمان تكفيه في البابين وجبتان كمالك هنا وللكوفي كفى تكرير إطعام لفرد إن وفى بالعدد الأيام فيه ما وحد كسوته ساتير معظم الجسد والحنبلي بالصلاة قدر والشافعي مطلق الاسم يرى وغيره يحد أيضا الكسى بالدرع والخمار لكن للنساء وشرط ما يعتق كالمذكور في كفارة الظهار فما قفي والحنفي كالحنبلي اعتبر تتابعا إن بالصيام كفر وأجزأت إن قبل حنث كفر والحنفي يشرط أن تؤخر كالشافعي في الصوم وامتناع سبق اليمين عندهم إجماع وكل من حلفه تعدد تكفيره للحنبلي اتحد وغيره عدده إن تختلف أيمانه وهكذا إن تأتلف للحنفي والآخران عددا إن كان الاستئناف أخرى قصدا وهكذا للشافعي إن أطلقا نيته والمجلسان افترقا الأيمان وجمع يمين ودارتي يمين waxa loogu magacaabay marka sida waa xalif yamiin waxa loogu magacaabay markay dhaaranayaan bay gacmaha isqaban jireen baa gacanta mid isqaban jireen deetana saasa yamiin loo yi xaruma xalfun bilbaraaya waa xaaraan in makhluuqaadka lagu dhaarto wa kuriha waa la karaayaystay dhaarta makhluuqaadka lagu dhaaranayo lilxanafi washaafic xanafigiiyo shaaficiya agtooday fantabi arrinkaa ku baraarugsanow waa ka nahyi mudda ku soo arooray in waxaan ilaahay ahayn lagu dhaarto marka nahyigaasi ma liltaxriiba mise waa liltansiih maalikiye iyo xanaabila waxay qabaan waa mid taxriim marka ma banaan maalikiya iyo xanaabilo waxay leeyihiin ma banaana in cid aan ilaahay ahayn lagu dhaarto dabcan maalikiyada khilaaf calaa qowleyna ayaa ka jira laakiin saaxib almukhtasar khaliil tawdiix ayuu tarjiix samaynayaa malaha mukhtasarka iska ilaaqay khilaafkeen laakiin tawdiixa ayuu rajaxayaa xurmada inay markaa xaaraan tahay buu rajaxaya oo adharu qowleyn ataxriim xanaabiladana iyadana saasay tahay laakiin labada qole ee kale waxay leeyiin waa karaaho waa nooc markaa iska aadaabtii un kamida shaafici wuxuu leeyay akhsha an yakuuna macsiya akhsha an yakuuna macsiya inuu dembi noqdaan ka baqaya laakiin mu odhanin waa dembi waxalifun bidanni sidqin akhlafa waxalifun dhaar bidanni sidqin ee lagu dhaartay markaa male run markaa la moodayay waxbuu ku dhaartay waxaas markaa wuxuu malaynaya inuu runtii ay tahay laakiin akhlafa dannigiibaa u gooyey oo sidii uu moodayay maaha si kalay noqotay laqwun weeye markaa dhaartaas waxbuu ku dhaartay isagoo ismoodaya inay eh, sidaa ugu dhaaranayo ay tahay kadib baa waxa soo baxday sidii si aan ahay kaasi markaa dhaartaasi maxay noqonaysaa waa laqwulyamiinkii ayay soo gelaysaa cinda aljumhuur wa qiila shaaficiyu daa nafa waxaa la yidhi shaafici intaa laqunimadaasi waa anfiye oo laqulyamiin maahee waa dhaar muncaqidaa oo kafaara ka waajibayso ayaa qeyl shaaficiyadii uu leeyahay oo xinsunaasi qowlaha xinfi naasi laba qowl baa ku sugan xinsunaasiga inoo soo socda qofkii wixii uu ka dhaartay isagoo isilowsan sameeya xinsunaasi bay idhaahdaano markaa laba qowl baa shaaficiyadu ay ku leedahay masaladana labadaa qowl bay geliyeen laakiin siday noo soo socota qowl waxaa shaaficiyada u rajaxan in aan qofkaasi xaanif ahayn oon kafaaro lagu lahay marka halkana sidoo kale ay noqonaysaayo qowlankii haba galaan waxaa rajaxnaanaysa kol haddii qofkani uu sidan ismooday inuu dhaartiisa khilaafo aanu ku talagelin laqulyamiin bay noqonaysaayo waxba lagu male kadaaka cinda shaafici wa axmadi naxwu balaa wallahi in lam yacmidi saasoo kale waxaa laquulyamiin ah shaafici iyo axmed agtooda naxwu balaa wallaahi sida may wallaahi waxaa waad samaynaysaa in lam yacmidi haddii aanay u kas dhaartan uu markaa waxa weyaan u kasay aanay ka ahay ee maaragtay inta badan de marka waxoogaa wax laiskuga qabto war saas may wallahi waad samaynaysaa isagii aan markaa ka fikirin oo aan dhaartii inuu dhaarto ku talagelin baa carabku mararka qaarkood saas ay uga dhacdaan marka taas hadalka noocaas ay ku timaada xanafiye iyo maalikiya waxay leeyihin waa dhaar caadi waana laga doonayaa qofkani markaa waxa weyaan haddii eh, ay markaa dhici weydo sidii dee in markaa waajibkeedii uu mariyo dhaartaasi laakiin qolyahani iyagoo tafsiirkii caaisha iyo qaadanaya laa yuaakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum waxay yidhaahdeen taas iyaduna waa lagwun yamiin oo waxba kama laasimayaan nooc kaloo dhaarihii ka miduu sheege wuxuu hi ama alkhamuus dhaarta loo yaqaano alyamiinu alkhamuus min alkhamsi weeyaano khamsigu waa muquurashada ama shayga in la muquuro hamasahu fii kada uu quusiyey weeyaan ama uu muquuray uu dhexgeliyey fa hiya kidbun waa dhaar been ah oo qasadahu kidbun qasada waa been uu ku talagalay alyamiin alkhamuus waa been uu qofku ku talagalay wuxuu og yahay inaanu sidaahay oo uu ku dhaaranayo inay markaa wax weyaan sidaa tahay ayay markaa alyamiin alkhamuus ay fuqahadu ku sheegayaan waana tii markaa waciidka adag uu ku soo arooray xadiiskuna wuxuu ku fasiray waa dhaar beena oo xaq muslim kale lagu doodsiyayo oo lagu goosanayo laakiin kolba haddii qofku dhaar inuu been ku dhaarto oo ku talagalo ama xaqa goosto ama goosanayn halistiisa ay leedahay waxaana leeyihiin qolooyinka markaa fuqahadii way soo gelaysa ama alhamuusu fahya kidbun qasada waa beecu ku talagalay oo aanu mala iyo waxaa uga dhicin wamaa tayni hiya almuncaqida wixii labadaa ka soo haray waa labadeed waa laqulyamiinka oo dee tafsiirkiisa la isku erkhilaafsan soo aragnay oo qolana ay laba qaybood ka dhigaysay qolana ay qayb ka dhigaysay iyo hamuuska wixii ka soo haray ayaa waxaa la yidhahdaa alyamiin اlmuncaqida laa yuaakhidukum اllahu biاllagwi fi aymaanikum walakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan ta aad tacqiidiseen ee aada gunudeen haddaba alyamiin lmuncaqida maxay noqonaysaa wixii laqulyamiinna ka soo haray alyamiin lkhamuusna ka soo haray oo yamiin lkhamuusku iyaduna ma noqonayso muncaqida shaaficiyada wixii ka soo haray agtooda tukhasu bitakfiiri taa muncaqidadaa ayaa markaa kafaarada u gaar tahay taa ee labadaa ka soo hadhay ayaa kafaaradu ay u gaartahay ama labada kale kafaaro male laqulyamiinku kafaaro male kamuuskuna kafaaro male cinda hayri shaaficiyi laakiin kafara laakiin haddana kafaaro ayuu ka bixinayaa lishaaficiyi shaafici agtiisa fii siwaa lagwin jara lagwigii maarata dhacay wixii aan ahay markii dhaartii saddex qeybood laga dhigay laqulyabiin iyo khamuus iyo muncaqida sidaa hadii loo qaybiyo shaaficiyo laqulyabiinka mooyaane labada kaleba kafaara ka waajibaya qolyaha kalena waxay leeyihiin mee labadaa kafaara kama waajibayse taa muncaqidadee saddexaad ayuunbay kafaaradu ka waajibaysaa markaa shaaficiyadu waxay leedahay dabcan tan saddexaad in tii ay ka hadashay ay tahay layskuma haysto tan kamuuskaa khilaafkuu ka taagan yahay taana shaaficiyadu waxay leedahay haddii qofkii aan ku dembaabin inaka kalama dambaabin kan baartiisu ay munacaqidada tahay dembi marka ka aan dembaabiniba haddii uu kafaaro bixinayo kii dembaabay ee dhaartiisu ay dembiga ahayd waa kasii awlaysan yahay qolyahan si kale u dhigayaano waxay leeyihiin kafaaradu dhaartay meesha ka saartaa tana dhaar beenabay ahay markaa dhaartii caadi ahay aan dambiga ahayn ayuunbay meesha ka saaraysaa kafaaradiio wixii ayaa qofka si waxaanu ka dhaaran u noqonay laakiin dhaartii beenta ahayd dee dembigeedii iyo waxeedii meesha waa yaallaa kafaaradiina meesha kama saarayso markaa isku mid ma aha tan unbaa kafaaradu ay u gaartahay tuasu bitakfiiri muncaqidaa lagu gaar yeelaa laakiin kafara lishaaficiyi shaafici agtiisa wuxuu kafaaro ka bixin fii siwaa laqwin jara wixii aan ahayn laqwi dhacay wainamaa tucqadu bismi lmawlaa halkan waxaa ka bilaabayaa maxaa lagu dhaartaa hadaba maxay ku guntanaysaa dhaarta wainamaa tucqadu waxaa lagu guntaa oo keliya bismi lmawlaa ilaahay subxaanahu watacaala magaciisi aw wasfihi ama ilaahay subxana watacaala sifadiisii wallaahi bilaahi iyo tallaahi iyo kuwii lamidka ahaa iyo sifaadkiisii wa cizat illaahi illaahi saasoo kale laa xayu kaana ficlan maya haddii wasfigaasi uu yahay ficil afcaasha ilahay ka mid ah sida khalqi iyo risqi iyo ixyaa iyo kuwaasi laguma dhaarto oo dhaartii kuma guntamayso wa khalqilaahi wa ixyaa illaahi haddaad tidhaahdo taasi dhaar ma noqonaysa bay leeyihiin limaalikin washaafici maalikiyadii iyo shaaficiyadii xanaabiladu warkoodu ma cadda kutubtoodii qaar kuwan mansuur albuhuuti oo dee muctamadkooda laga eego kamaba hadlayo qadiyada wixii markaa ficil ilaahay ama lagu dhaaran kara mise laguma dhaaran karo kutubtoodii horena qaarkood eh, waxay qorayaan aanay dhaar noqonayn abulkhaaab kitaabkiisa alhidaaya saasuu ku sheegay eh, ibnu qudaamana isagoo masale kale ka hadlay ayuu iyada u deliishaday isagoo markaa waxa kuma guntamayso sida haddii wa khalqilaahi uu yidhaahdo oo kale iyada markaa waxaa laga fahmayaa in iyaguna ay xagga afcaasha ay qoladan la socdaan eh, saaxib الفروع ibn muflix qiil buu odhanaya waqiila wa khalqillaahi yamiinu waa dhaari waa layihi marka waxau yar baahan mada raxaab wuxuu baahan yahay bal in aada loo sii hubiyo lakiin waxay u badan tahay inay maalikiyada iyo shaaficiyada la socdaan laa xayu kaana ficla limaalikin washaafici aw maa jaraa curfun bihi ama waxa weeyaan wasfigaas aw maa jaraa wasfigaasoo laa maa aw maa laa xayu kaana ficlan walaa xayu maa jaraa bihi curfun weeyaan sidoo kale maya haddii maa jaraa curfun bihi aan curfi ku dareerin oo curfigu in lagu dhaarto aan curfi loo lahayn iyadana maya kama bnu haabitin yaraa sida ibnu haabit oo arkayo marka kaana ficlan taa lagu cadfaya laa xayu kaana ficlan aw xayu maa jaraa curfun bihi ama meeshii aan curfigii aanu ku dareerin in markaasi waxa weeyaan lagu dhaarto sifadan xanafiyadu iyagu maxay leeyihiin sifada ilahay lagu dhaaranayaa waa sifaadkii eh, ay caan baxday in lagu dhaarto laakiin sifo aanay caan bixin in lagu dhaarto ku dhaarashadeedu dhaar ma noqonaysa bayli wuxuu yidhi laa xayu kaana ficlan sifadaasi hadda ay ficil tahay maya limaaliki washaafici aw amabase maa jaraa curfun bihi aan curfi ku dareerin kama ibnu saabitin yara sida ibnu saabit oo abu xaniifa uu arkayo wancaqadat lahu abu xaniife waxay ugu guntamaysaa bimaa yujaradu wax markaa laga tiray oo aan laguba darin can dikri ismi illaah magacii ilaahay sheegidiisa iyo sifadiisiba wax ka maran way ugu guntamaysaa naxwi ashhadu hadduu ihahdo uqsimu la afcalanna kada ama ashhadu la afcalanna kada ama axlifu la afcalanna kada sidaa un hadduu ihaahdo oo bilaahi iyo bicizatillahi iyo waxba ismiga ilaahayna aanu sheegin sifo ilaahayna aanu sheegin kol hadduu uqsimu yii wixii kalena uu sheegay la afcalanna kada wixii maarata ku dhaaranayana uu sheegay waa dhaaro caadiye buuli way guntantay niyo xataa uma baahan washaafici alqa shaaficigu wuxu uhi waxaa magacii ilaahayna ku jirin wax ka soo qaad male waxaasi dhaarma noqonayso waayo dhaartu waxa weyaan waa kalaamka lagu akiday bidikri ismi illaah aw sifatihi buli wa cinda axmeda wa maalikin axmed iyo maalik agtooda saxat lidaa in qasada kan dhaarti waa u guntanaysaa haddii uu dhaar u jeeday markaa niyadiisay eegaya ka aa magacii ilahay toona sheegay haddii ujeedadiisu ay dhaarahayd waa u guntay bay leeyihiin haddii kalena eh, uma guntamayso oo niyada ayba udharaacayaan u yidhaahda shaaficiyaduna waxay dhahen haddii ismigan ilaahay sheegidiisu dhaarta rukni uu ka yahay haddii laga tago dhaartaasi ruknigeedii baa maqan waxba dhaar ma noqonayso waxay la mid runtii makhluuqaad la sheegay oo kale wancaqadat cinda alimaami axmedi imaam axmed agtiisa way ku guntamaysaa lixaalifin bismi nabi muxamedi qofkii ku dhaartay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga ilaahay isagoo nebigiisa rasuulka maxamed sheegi ama maarata waxa weyaan nebi maxamed saas dhaarta wan maxamed uu yidhaahdo ambiyadii kala maya laakiin haddii nebi maxamed uu ku dhaarto way guntamaysaabaa madhabka xanaabilada waa xaaraan se iyagu qabaan shaaficiyadina waa karaahiya baylaan laakiin haddana way guntamaysaa bay yidhahda oo magaca nabiga calayhi salaatu wasalaam waa in isagana la ilaaliyo oo marka w wixii lagu xuseen loogu dhaartay waa in la fuliyo haddii kalena kafaaradii la bixiyo laakiin jamaahiirtu kuma waafaqsana xanaabilada arinkaasi marka makhluuqaadkii kale laakiin wixii lagu dhaaranayay ictibaar ma laha wain yaqul haddii uu yidhaahdo in yati shayan yakfuri marka damiirkaa layska duwaa yani qofku wuxu ohanaya qofku isagas sheegaye haddaan waxaa sameeyo gaal baan ahay waa waxay odhan jireen qolyahaas way iska fiican tahayoo sida xadiidkeeda huwa calaa millati cabdilmualib oo kale marka haddii uu sidaa yidhahdo iyati yati shayan yakfuri waxa hadaan sameeyey ilahay baan ka gaaloobay hadduu qofku yidhaahdo lam tancaqid lishaafici walxilyayn haddaan waxaa samey gaal baan ahay yahuudi baan ahay ahay waxa ay sheegaan waxaasi shaaficiyada iyo iyo eh, maalikiyada dhaar uma aha wax allo wax dhaaro ay tahay ma jirto waana hadal xaaraan kanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyadu ina xaraayahay way xanafiyadana waa la baari hadalkaas inuu xaraayay nusuuskana dabaatan kusoo aroortay qofka markaas waxa weeyaan dhaarta ee ku dhaartay inuu islaamka beri ka yahay ama inuu gaal yahay fahuwa huwa kamaa qaal hadduu been haddii kalena lam yarjic ila lislaami saaliman isagoo caafimaad qabama soo noqonayo marka aduu bal ma gaalaysi inayaan culamadu iyo xanafiyada baxsiyamada gaalma noqonaya mise ma noqonayo hadduu wixii ma gaaloobayo iyagoo laftoodunas ay leeyihiin oo lagu xukmayo yani axkaamtii gaalka lama siinayo laakiin xaaladiisu da waa adag tahay wain yaqul in yatii shayan yakfuri lam tancaqid lishaafici walximyari marka halkaa uma guntamaysa macnaheedu waa maxay waa kafaara kama waajibayso baynamaa qolyihii kale ay leeyihiin kafaara ka waajibaysa wain yaqul haddii uu yidhaahdo in shaaa rabbuna haddii ilaahay doono wuxuu yidhi wallaahi saasaan samaynayaa haddii ilaahay insha allah gu raaciy dhaartiibuu insha allahu raaciy falaa tucqadu lama guntayo dhaartiio muncaqida ma noqonayso in yalfid bihi hadii mashiicada uu ku dhawaaqo hadduu ma soconayso hadduu ku dhawaaqo oo waqta sala hadalkiisana uu la xidhiidhu la xidhiidhiyo ilaa linaxwi saclati dee qufac iyo hindhisa iyo ka soo dhexgelay mooyaane taas iyadu dhibaato ma laha wadaa hadalkan ah in inshaa allaahdu ay dhaartii meesha ka saarayso uxsuri waxaad ku koobtaa fii xalifi billaahi dhaarti ilaahay lagu dhaaranayay cindal ximyari imaamu maalig agtiisa iyo wanadri nadarkii ku gaar in ubhima haddii mid markaa la ibhaamiyey oo aan maaratay la qeexin uu ahaa duuna maa baqiya waxyaalihii kale ha keenin oo ha ku darin in dakhalti daara zaydin tatbuqi dhaarti haddii insha allah qofku uu yidhaahdo way anfacaysaa man xalafa faqaala fii xalifihi insha allah faqad istana ama lam yaxnaf sida xadiikii sunanka ku jira haddii markaa qofku insha allah uu yidhaahdo oo hadalkii uu raaciyo mutasilna hadalka uu yahay oo hadalkii uu la xidhiirsan yahay wuu anfacaya markaa qof aan dhaaran unbuu la mid noqonaya oo dhaartaasi muncaqido ma noqonayso dhaarta markaa kelmadan yemiin fuqahadu meelo dhowray u isticmaalaan waxyaalo qaabkii dhaarta loo isticmaalaa jira dalaaqa iyo cataaq iyo kuwaas oo waa kan saabto haddaad guriga ka baxdo waad furan tahay waa wallaahi aanad inaanad baxayn oo kale ilan waa nooc taakiida markaa dalaaqa noocaasa fuqahadu yemiin bay yidhaahdaan ama xalif labadaba way yidhahdaan alxalif bialaaq waxaa la mid a haddii aan waxaa sameeyo addoonkaygu waa xor ama hadii aan sameeyo xilahay furan waxaas waxaa la yidhaahdaa alyamiinu wal walcataa marka dhaartii dee xaaraanta ahayd maaha markay lahayn xaruma xalifan bilbalaaya taasi waa magac qof oo la sheegayo la weynanay sida ilaahay oo kale wallaahi oo kale la odhanayo laakiin tani yamiin way fuqahadu way ku magacaabaan inshaa allahuduna iyadana way ka shaqaynaysa oo hadduu sida yidhaahdo in kharajti fahamti aaliqun in shaa allah waxba markaa hadalkii ma jiro ama uu yidhahdo in facaltu kadaa fa eh, zawjaatii tawaaliqu in shaa allah hadduu raaciyo cinda aljumhuur waxaasoo dhan waxallo waxaa bisil aymaan soo hoosgelaya oo dhan in shaa allahdu way ka shaqaynaysaayo man xalafa faqaala fii xalifihi insha allah faqad istanadii gelinaya imaamu maalik raximah llahu tacaala wuxuu leey arrintaasi waa marka ilahay lagu dhaarto ama haddii xalifku uu alaaq iyo cataaq iyo hawlahaa uu yahay may waxa wey arrintani waxa weeyaan alxalif billaah iyo nadarkii mubhamka ahaa nadarka mubhamkii waxa wey waanu dhaman doonaaye hadduu qofku yihahdo calaya nadrun nadar baa ilaahay ugu leeyahay markanada kadib wuu sheegay ma salaadba ma sadaqadba ma soomba ila waxyaalo badan baa nadarka uu noqon karaa waa nadar u ibhaaniyey oo uu maarata waxa weyaan muhmal geliyeyo wuxuu yahay aan la garanayn markaa nadarka noocaasa ah xukunkiisle way noogu xigaa kitabku nagu xigaa wu noo iman doonaa nadarkaa mubhamkaa hadduu ihahdo calaya nadrun in shaa allah hadduu idhahdo ay waa anfacaysaa laakiin hadduu fasiro yahay nadarku iyada lafteedana ma anfacaysa wain yaqul hadduu idhahdo in shaaa rabbuna falaa tucqadu lama guntayo yemiin dhaartii in bilafdin in yalfid bihi hadduu ku dhawaaqo watasala oo markaa hadalka la xidhiiro ilaa linaxwi saclatin qof wax ka soo dhexgalaya wax lamida mooyaane wadaxsuri waxsurda arrinkan ku gaariyee fii xalifin billaah dhaarta ilaahay lagu dhaaranayo cinda alximyari ximyariga agtiisa wanadri iyo nadarka ku gaariyee in ubhima haddii uu mubham duuna maa baqiya waxyaalihii kale ee yamiinka soo hoosgelayay magacaa yamiin shamlinayay ha keenin meesha kain dakalti daara zaydin taluqi sida alaaqii mucallaqa ahaayoo kale sida alaaqii mucallaqa ahaa iyo cataaqii mucallaqa ahaa meeshan ha keenin saasuu maalig leeyahay laakiin qolyaha kale waxaasoo dhan way ka anfacaysaa wqasduhu qabla alfaraaqi muctabar liaxmedi washaafici fii mashtahar waqasduhu istinaagan in shaa in loo qasto qabla alfaraaq intaan hadalka la dhammayn hadalku intaanu dhammaan in niyada ay kaaga sii jirta insha allah raaci ayaa muctabarun ay mushtaratun mid la shardeeya ah wa shaafici axmed iyo shaafici agtooda fii mashtahara shaaficiyada khilaafka agtooda ka jiree sidii markaa caan noqotay mashhuurka ahayd waxay leeyihiin intaan dhaartu dhammaan waa in ay niyada kaaga jirto in aad insha allah raaciso laakiin hadalkii oo dhacay haddii isla markiiba ay kugu soo dhacdo iyadoo waqtiba faasilba aanu jirin aad insha allah raaciso waxay wixii uu dhacay shaafiyada iyo xanaabiladu qolyaha kalena waxay leeyihiin haddii markiiba la raaciyey ubaynu eegayna inagu lafdigubaynu eegayna in laga raaciyey niyada in laga raaciyaa shardi ma aha marka waxay isku haystaan hal istinaau Eh, maanicun aw xaallun ma maanic min aliniciqaad ba oo wuxuu diidayaa marka horeba in waxaani guntamo mise wixii guntamay buu furaya istisnuhu marka qolyaha maalikiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin sidii kafaaradu ay u furaysay dhaarta ayaa istinaaguna uu furayaa dhaartii aad guntaysay ee guntantay ayuu furayaa markuu la qolyahan kalena waxay leeyihiin maya istinuhu waa maanicu min alinciqaad waxaan wuxuu diidaya inuu guntamo malaha toodaa waxaa rajaxaya dee maalikiyadii oo kale markaa warkoodu macquul buu noqonayaa iyagu waa kuwan alaaqii iyo cataaqii ka reebo anti aalibun in shaa allah hadduu yidhaahdo ama kii marka mucallaqahaa u keeno waxay leeyihiin in sha allahdu waxba kama tarayso waayo alaaqii dee dhacay lama furi karo wax muncaid ah oo guntu lama furi karo isaga xataa alaaqii markaa waxa weyaan ahaa mucalaqa imika dad badan baa su-aala ka keena wuxuu ku yidhi hadaad arooskaa tagto ood furan tahay kadib bay haddana iska heshiiyeenoo inuu u fasaxuu doonayo muxuu samaynaya wuxuu la sameeyaa ma jiro furiinku hadduu guntamo hadduu xirmo lama furfuri karo isagu kafaara iyo lagu furfurana male markaa saasuu u xidhnaanaya ayuu guntanaanaya marka marka asalkiisa hadda waa iltisaamayaayo dalaaq iyo cataanka waa kan kala laakiin hanafiyadu inay yidhaahdaan waa xaalli haddana ay dalaaq iyo cataaqii soo geliyaan iyaguna wax la furi karaya may ahayn waxoogaa ishkaal baa halkaa kaga imanaya wuxuu uhi waqasduhu qabla faraaqi in loo qasdo istinihii intii aan hadalku dhammaan muctabaru weeyaan mushtarau liaxmedin waayo intaan wixii guntanin waa inaad ku dhawaaqda ileeyi si maanic min alinciqaad u noqdo waa inaad uh, niyeyso si maanic min alinciqaad u noqdo fii mashtaara sidii markaa mashhuurka noqotay walam yuxana jaahilun waman ilaa lada nucmaani wabni anasi walam yuxana xinfi lama gelinayo xinfigu mar waa dembiga oo kaanuu yusiruuna cala alxinfi alcaiim marna waa mukhaalafatu lyamiin dhaarta oo la khilaafay maha dembi maaha waayo qolo arday mar ashbaah wanadaayirka alaakhiriy baa hadduu saa yiraahdo oo deetana wixii sameeyo xanifa xanifa deetana ardaa yii shak ninkan haddii xaaskiisii uu furay maxaa dembiga loo gelinaya marka meesha xanifiga xaniifada fuqada sheegayaan yani waxa weeyaan dhaartiisii buu khilaafay weeyaanoo wixiibaa qabanaya ama kafaaraa qabanaysa ama dalaaqibaa dhacaya ama cataaqi marka waa mukhaalafatu yemiin xinifiga la sheegaya walam yuxana xilsi laguma xukumayo indhaaftiisii khilaafe laguma xukumayo jaahilun kii jaahilka ahaa iyo waman nasi kii markaa ilaaway ilaa ladan nucmaani wabni anas haddii wixii uu ka dhaartay uu sameeyo isagoo isilowsan ama isagoo inuu kii yahay aan ogeyn hadduu wixii sameeyo abu xaniife iyo ibnu anas waa maalige iyagu waxay leeyihiin dhaartaas ninkaa way qabanaysa kafaaradii waa lagu yeelanaya hadii ti kafaarada waajibanaysa ay tahay ti alaaqa ridaysa ama cataaqa ridaysa haday tahayna wixii wuu ku dhacayaa bay leeyihin shaaficiyadu say rajaxayaan iyo xanaabiladuna waxay leeyihiin cufiya liummati can ilkhaci wamisyaani wamastukriya waalayh markaa waxba ma qabanayaan bay leeyihin marka qolyahan kale iyo waxay leeyiin waa xaggii waa axkaam wadciya waxan axkaamta wadciga ahna waan ilowsanaayo waa jaahil baan ka ahaa maaratay waxba kama tarto oo dee dad adigo isilowsanoo weyse qayn salaadii tukato waxba kaamilowgaasi macno kuuma samaynayo qawcidan axkaamta wadciga saamayn ma laha nisyaanka iyo jahligu qolyahana xaggan waxaa ka eegayaan in kafaaradani ay xukun takliifiya tahay kafaaradii waa xukun takliifiya waajibaya markaa ma waajibaysiiya walam yuxanad jaahilun wamanasi ila lada nucmaani wabni anas wataarikun bacd aladii bihi iltazam fakuluhum bixinfihi bihi xakam wataarikun kii ka tegey bacd aladii kii barhkii iltizama bihi uu isku laasimiyey ee uu ku dhaartay inuu samaynayo wixii uu ku dhaartay inuu samaynayo uu islaasimiyey hadduu qayb ahaan ka tago fa kulluhu dhammaan fuqahadu bixilfihi bihi inuu sidaa xaanis ku noqonayo ayaa xakama ay xukumeen waa isu waafaqsanya hadduu yidhaahdo wallaahi maanta boqol ragcadood baan tukanaya oo sagaal iyo sagaashan uu tukado deetna maalintii ay baxdo isagoo ragcaddii dambe ee maaragtay boqolaad aan tukanin inuu xaalif yahay way isla ogoliyey waayo de wixii muu samay wain ataa bibacdi maa minhum tanac taa cagsigeeda haddii uu la yimaado wixii uu ka reebtoomay ee uu ku dhaartay inaanu samaynaynin wax ka mid a hadduu la yimaadana faxisuhu limaalikin faqad waqac ninkaas inuu xaanif yahay maalik oo keliya ayaa u dhacaysa oo maalan Ehm, haddii uu yidhaahdo hadduu wallahi inaan axbadaa roolidaa cunaya ama axbadaa furinka aan cunayo haduu yidhaahdo kaasi waa ficilkii sawma wallahi waan cunayaa buu qayb buu cunay qaybna muu cunin waayo ama de wax kalaa ku dhacay wati ama waktigii ka dhacay ama si kalaa u baabiiyey isagii oo aan cunin deetana cuniddii baa meesha ka baxday kaasi waa xaanif cinda aljamiic laakiin hadduu yidhahdo wallahi inaanan cunaynin xabadaasi oo qayb ka mida cuno fuqahadii waxay leey damuu cunin lafdigay eegay maalikna arrin soo socotona uu kolley waa laga yaabaa inuu ka sii dhalinayee wuxuu leeyahay kol hadduu wax ka cunay waa xaanif wuxuu ka leeyahay in ujeeddadu ay ahayd inaanu bahalkaa u dhawaano aanu taabanin laakiin dee waxa weeyaan ninkan lafdigiisiiba meesha ma yaallo Eh, arrin markaa iyaga iyo xanaabilada isku waafaqsanyiin baa jirto inoo imanaysa inuu markaa taa hoosgelinayaan qasadka ay eegayaan ayaa laga yaabaa maalikeeda wain ataa hadduu wuxuu yii wataarikun kii ka tegey bacd aladii bihi iltasana wixii uu isku waajibiyey islaasimiyey isku waajibiye markaa leenahay de waajib maaha waa eh, innaga de agteena dhaarki waxba shaafiyada waxay leeyiin waxaa dhaarki xukunkiisii ma bedisho markaad shaygii ka dhaarata ama aad ku dhaarato wixii aad ku dhaaratayna waajib kuguma noqonayo wixii aad ka dhaaratayna xaaraan kaama noqonayo xukunku waa sidiisiinu laakiin mukhaalafatulyamiinka unbaa waajibinaysa kafaaro marka tira wallahi inaanan cunaynin maana waxaan xaaraan kaa noqonaya ama tira wallahi waan cunaya inuu waajib kugu noqonaya ma wa taarikun bacd aladii bihi iltasama wixii uu islaasimiyey yani uu ku dhaartay baa loo jeedaa inuu samaynayo wax kamida qofkii ka tegey fa kulluhum fuqaadii dhammaan xakama waxay xukumayaan bixinfihi bihi inuu arintaa xaanis ku noqonayo dhaartii ay ku qabanayso kafaaro lagu yeelnay wain ataa hadduu la yimaado bibacdi maa minhum tanac wixii uu ka reebtoomay wax kamida ah hadduu ka tagana fa xinsuhu limaalikin faqad waqaca xinsigiisu wuxuu dhacaya un imaam maali keli wlilmacaani fi lyamiin xukmu lafdi id yakusu aw yacumu wshaafici biqasdi laa yucamimu wlxanafi kadaka ayضa yaxkumu walilmacaani ujeedooyinka ayaa xukunku u dhacayaa fil yamiin dhaarta qofka ujeedadiisa ayaa la eegaa la lafdi ereyga uun lama dhuuxo looma fiirsado id yakusu haddii lafdigu uu khaas yahay aw yacumu ama caam yahay lafdiga khusuuskiisa lama eego iyo cumuumkiise qofka ujeeddadiisaa la eegaa washaafici laakiin shaafici bilqasdi laa yucamim qasdiga caam kagama dhigo hadduu qasdigu caam yahay lafdigii khaaska ah caam kama dhigayo markaa Eh, wlxanafi kadaka aydan yaxkumu xanafina waa saasoo kale xukumaya marka qodobay isku raacsiiyan qodobkay isku raacsiyeen waa maxay haddii lafdigu caam yahay qasadkuna uu khaas yahay qasadkaa la raacay taa way isla ogoyi hadii qasadkii uu caam yahay eh, qasadkii caam yahay eh, haddii qasadkii uu khaas yahay lafdigiina uu caam yahay markaa qasdigaa la raacay war wallahi anad waxaad ama wax markaa meesha yaalay ee alaabihiisoo dhan ma sheegin wax aad leedahay lakiin markuu yiri ereygan de waa caam marka haddii ujeeddadii ay khaas tahay ujeeddadan khaaska ah waa la raacaya taa way isla ogolyihin laakiin haddii cagsiga ay noqoto oo ujeeddadii ay caam tahay lafdigiina uu khaas yahay markaasaa markaa la iskhilaafay marka maalikiyadii iyo xanaabiladii waxay leeyiin qasdigaa la raacayaa oo maalan haddii uu maaragta idhaahdo walla inaanu beriis dambood leedahay cunaynin ujeeddadiisuna ay tahay wax aad leedahayba ama beriis ha noqdo ama biyo ha noqdo ama wax kale ha noqdo wax aad leedahayba uma dhowaanayo xanafiyadii eh, xanaabiladii iyo maalikiyadii maxay leeyihiin ninka alaabihiisoo dhan faraha ka qaada haddii kale xaanif baad noqonaysa shaaficiyada iyo iyo xanafiyaduna lafdigan waxa weeye waa inuu dhagoobo si xinfigi u dhaco waxaa lamid a ah iyadana masalan ah hadduu idhaahdo wallahi inaanan guriga albaabkaa mar dambe ka soo gelin ujeeddadiisu waa gurigaa ma soo gelay laakiin albaabkaasaanan ka soo gelin baa howlkiisii dhacay wallahi inaan albaabkaa mar dambe ka soo gelin de haddii albaab kalaba loo furo oo kii kale u ka soo galo ama salaamo loo dhigo xagga sare ka soo dhaco muxuu noqonaya iyadana halkay hoos tegeysa maalikiyadii waxay dhaheen waa waana qiyaaska qowlka xanaabilada labadan kalena waxay leeyihiin lafdigiisii ma dhaboobin laabudda min sidqi lafdi waa in lafdigii uu ku dhaboobaa waxa laakiin haddaan lafdigiiba dhaboobaynin dee waxba markaa waxa weeyaan lama helin niyo keliya dhaartu kuma dhacdo niyo keliya dhaar ma noqoto وللمعاني في اليمين الحكم ولللفظ إذ يخص أو يعم والشافعي بالقصد لا يعمم والحنفي كذاك أيضا يحكم واعتبروا نية من يستحلف إن كان في مظلمة يحلف وفي القضاء للشافعي هذا انطلق ومالك عمم في توثيق حق واعتبروا waxay fiirinayaan niyada man yastahlif qofka dhaarsanaya niyadiisa ay eegayaan ee ka dhaaranaya niyadiisa eegayaan in kaana waadi qofku yahay yuhallaf mid la dhaarinayo fi madlimatin arrin markaa dulmi ku saabsan haddii lagu dhaaranayo dulmi uu geystay haddii laga dhaarsanayo oo uu ka dhaaranayo wuxuu isagu niyoodo maahe waa waxa ka dhaarsanaya ee dhaarta dalbanaya uu niyoodo wa fi lqada wahaadaakani inalaqa lishaaficiyi shaafici wuxuu sugnaanaya u dhacaya adoo u noqonaya mid soconaya fi lqada marka arrintu ay garsoorkii tahay ayaa xukunkaasi uu sidaa ahaanaya shaaficiga agtiisa lakiin qolyaha kale in kaana fii madlimatin unbay ku caamiyeela wa maalikun maalik isagu camama fii tawfiiqi xaq cid kasta oo markaa xaq wafiiqa u samaysanaysa oo doonaysa inay amada markhaati gashato ama arrimo ay u samaysato amade ay marataitbaat eh, ay tahay maxkamaddii la joogo iyo hadday maxkamaddii la joogin markhaatiyeeyo waxyaala noocaas ay doonayaan inay markaa meesha ay markaa u sameeyaan qof kasta oo xaq tawsiiqinaya oo ku dhaarsanaya waxaa lagaa rabaa inaad niyadiisa raacdo markaa markaad dhaaranayso haddaad wax kale niyadii ku qabato oo doonaysa inaad badbaado waayo waxaana maalan qofkana kaa saxsan marka waxaad rabtaa inaad isagiina qanciso dhaar ku qanciso xaggii ilaah inaad ka badbaado aad markaa yardudo niyadii aad dhinac kale u leexiso waxaad ka dhaalanaysa inaad wax kale ka dhigto ma ku anfacaysaa mise kuma anfacayso haddii xanaabile iyo iyo maaliiyo xanafiye waxay leeyihin haddii arrintu ay dulmi aad ku jirto tahay oo dulmi aad ku jirta uu kaa dhaarsanayo ma wallahi baa adigu xoolaha ii qaaday wallahi ma ku samayni oo arrin markaa aad geysata ay tahay niyadiisanubaa la raacay deetana waad ku dambaabaysaayo yamiinkii qamuuska ahaa naartii qamuuska ahayd baad gelaysaa haddii aad markaa dhaarato shaaficiyadu waxay leeyihiin arrintaasi waa marka qadaaga la joogo ee qaadiga uu ku soo joojiyo ee dhaaro uu ku yidhaahdo ee qaadigu uu ku dhaarinayo ayaa xadiidka lagu fasiraya alyamiinu calaa niyati lmustaxdif kaasaa lagu fasiraya ayugu leeyihi maalikiyadu waxay leeyihin waa wax alla wixii tawsiiqu xaq ah ama maxkamadii baa la joogaa oo waxaa la doonayaa markaa arrintii la sugo xaqii la sugo ama banaan baa la joogtaana wuxuu doonayaa inuu markhaatiya u samaysto inuu waxaan kugu leeyahay ma wallahi baa inaanan kugu lahayn muddatana ku yiri markaasaa aduguna waa diidanta daad tirada wallahi inaanad igu lahayn dee dabcan xaggii dulmigiina way iska soo geli kartaa laakiin dee dulmigu waa marka wixii la bixinaya una haddii maalan wax wax ku imka in la bixiyo aanay ahayn laakiin markhaatiyada lagu samaynayay waxaana diidan tahay markaa lafteedana waxay noqonaysaa yamiin qamuus ah ayay noqonaysaa wactabaruu niyata man yastaxlifu qofka dhaarsadaha ah ee dhaarsanaya ayay niyadiisa eegayaan in kaana fii madlimatin yuxallafu haddii qofku yaami markaa arin dulmiga lagu dhaarinayo yani waxa isagu dulmiga ku jiraan wa fi lqada lishaafici haadan alab arrinkaasi wuxuu soconayaa shaafici agtiisa marka qabaagii garsoorka lagu jiro wamaalikun camama fii tawsiiqi xaq maaligna waxa la yaro wii aq la tawsiiqinayaa ayuu ku caam yeelay kafaarat lyamiini bitibyaani kamaa ataa fii muxkami qur'aan kafaarat lyamiin dhaarta kafaaradeedi bitibyaani si markaasi waxaweyaan waadix ah xaal ay ku sugan tahay kamaa bay ahaatay sidii bay ahaatay ataa ku yimid fii muxkami qur'aani qur-aanka kiisa muxkamkaa aadiisu hotilmaayo sidii ku timi ayay si tibyaan ah ugu sugan tahay marka de waa la garanaya wi khisaasheedii qaybteeda horena mukhayarka ahayd qaybta dambana ay ahayd muratabka saani baa loo garanaya markaa halkan waxba lagu tafsiilin maayo baa la xifdeeya haddaba halkan tafaasiishii kale lagelaya wuxuu yidhi wa ka dihaari ucmu kulli fardi tobankii miskiine la yidhi raashin la siiyo raashinka la siinaya nooc muu noqonaya intuu la ekaanaya wa ka dihaari sida dihaarka oo kale weeye ucmu kulli fardi qof kasta raashinka la siinaya intuu lakaan iyo waaas ihaarka uga ka teeraaca wamaaliku laakiin maali hunaa halkan marka la joogo iktafaa wuxuu ku kaaftoomay bimud mud buu ku kaaftoomaya sida shaaficiyadiyo ay leeyihiin xanaabiladiytasiirkale ku jiro laakiin marka ihaarka la joogo wuu ka badinaya marka markii lagu yiri waa sidii ihaarka oo kale ayaa intii iskhilaaftay si gaala loo sheego maali halkaa mudka wuu ka badin doonaaye laakiin halkan sida maarata shaaficiyadu ay leeyihiin mud ayuu ku daynay wa fii acaamilfardi linucmaan cuntadii hal qof la siinayay marka la eego xanafiyada agtooda takfiihi qofkii waxaa ku filan filbaabayn labada baaba dihaarka iyo kafaaratulyamiinkaba wejbataani laba wejbado laba wejbadu dawa wixii ma racmo ya cuntada hal mar lacuna maaan maan wejba wejba waa farin wejbataan baa ku filan laba wejba yani waa qada iyo casho hadduu qadana siiyo cashana siiyo qadaysiiyo cashaysiiyo ama laba maalmoodba quraacsiiyo waa caadi waa markaasi waxa weeyaan ku filan tahay bay leeyiin ka maalikin hunaa sida maalikba uu qaba kafaaratyamiinka ayuu wejbataankaa ogoliyay abu xaniifana labada baaba wejbataynkaasuu ogoliyay meelihii kalena ma ogola muxuu ahaye dee ramadaanta acaamkeedii iyo waxyaalihii kale akaatulfitridii iyo mxuaha kafaaradii qatliga iyo meelahaa kale iyaga ma ogola wejbataankaa ma ogola laakiin halkan labadan baab ayuu isagu sida yii maalikiyadiina kafaaratulyamiinkay ku raacdo asalka masaladana fa icaamu icaam kelmadda icaam waa quudin markaa haddii la cashaysiiye ama la quraacsiiye waa la quudiye qolyahan kalena waxay ka eegayaan kafaaraadku marka cid wax la siinaya ay noqoto tamliik weeyaan marka hal ilwaajibu huwa tamliiku aw itankiin ila qofkii markaa dadka markaad quraacsiiso raashinbaas lakiin wax tamliiq milkigooda wax maad gelin oo dadkan aad casuumtay raashinkan aad ku casuumtay mayagaada hal malakuu maa malakuu wixii milkiyaagiiba cunayaan saw maha waatod markaay iskhilaafeen qolyaha qaarkood bama tamliigna u jiraayo goormuu milkiya waatana isu kaa qaariyaa markuu liqo kadibba wixii milkiyaya maya markuu gacanta ku qaadu milkiyaya ilaa afar weji oo ay rajaxaan shaaficiyadu in anigu an milkiinbe yakulhu calaa milkika wixii milkigaaga ayuunbaad la ibaaxayso ibaaxadaasunbuu ku cunayaa waxaan milkigaagaba kama u marka meeshana tamliik baa la doonayaa u yahay marka qof cunto la siiyey cunto loogu yaro cunto cunay ma noqonayo meeshii tamliikba ma yaalla u yahay waa in markaa daatii nabigu uu fasirayna maaragtay kafaaratuladiyya acaamkii nabigu waa kii fasirayo waa kii markaa saddex saac oo lix miskiin nisfu saac loo siinayo ku fasiray marka waa in raashin qaydiinoo noocaasa la bixiyabay qolyahan kale iyagu leeyihin qolyahana xaggii lafdigay raacayaano icaam waa in la quudiyo wlilkuufiyi kafaa takriiru icaamin lifardin in wafaa bilcadadi اlayaamu fiihima walilkuufiyi kafaa xanafigii waxaa ugu filan takriiru icaamin lifardin tobankii miskiin haddaad mid u tidhaahdo maalin walba soo noqo marka takriiru icaamin lifardin qof quudintii oo la soo celceliyey ayaa ku filan in wafaa wa hadduu buuxiyo bilcadadi tiradii la rabay tobanka ahayd al ayaamu maalmihii hadday buuxiyaan fiihimaa filbaabayn baabuihaarkii iyo baabukafaaratyminka labadaba saasay qabaano haddaad miskiin u tiraahdo toban cishay u soo noqo maarata maalin walba quraaco oo cashe uu toban maalmood saa noqdo markii kafaaratujahaanka haddaad lixdan maalmood uun soo noqon tiraa waa caadiye ama aad markaa waxa weya maalin walba mud siiso yomada iyagu intay ogolaayeen mud way ka badinayaan adna iman intii iyagu ay lahaayeen aada maalin walba siiso oo kawni kugu soo noqnoqdo waa caadi bay leeyihin xaggii maalmaha waxay leeyihin maalin walba waxaa laga soo qaadayaa miskiin cusub qolyahan kalena maadaama ilaahay toban miskiin uu sheegay toban kala duwan lixdan miskiin buu sheegay waa lixdan kala duwan laakiin waxay ka eegayaan maalin walba baahidiiba ayaa tahay oo cusub marka maadaama ay maalin walba baahidii cusub tahay maalin walba waa sidii markaa miskiin cusub maxaa la diidan yahay inaad hal maal mar aad markaa wixii oo dhan wada siiso taasaa meesha ka baxsan bay lahay walilkuufiyi kafa takriiru icaamin lifardin qof un icaamkiisa in la soo celceliyo in wafaa bilcadadi alayaamu fiihima waa haddii uu buuxiyo maalmuhu haddii ay buuxiyaan tiradii wa xaddu kiswatihi haddaba kiswadii qofka miskiinkaa la siinayay xadkeed waxa weeye ama dharkii la siinayay saatiru mucdami ljasad jirka badankiisa wixii qariya ayaa kiswo noqonaya walxambaliyu bisalaati qadara xambaligu isagu salaadiibuu ku jaangooyo wixii salaadda u tukan kara buy ee salaadda ay ku asaxayso rag iyo dumarku washaaficiyu mulaqa alismi amsatulqaci baa laga dhigay markii saddexaad mal soo marto waa iska mid daruur ma qurux badna laakiin washaaficiyu shaafici mulaqa alismi yara wax uun magacu ku indilaaqayo magacaas kiswa uu lagu sheegi karo wax dhar uu lagu sheegi karo ayuu eh, xukumaya waayruhu wixii shaafici ka soo haray yaxudu aydan ilkusa bidirci waalkhimaar waxaa kale ku xadeeyaan mararka qaarkood eh, dharkii la bixinayay dirac iyo khimaar ama masar laakiin linisa markay dumarka ka hadlayaan shaaficiyadu waxay leedahay mulaqul kisu xataa haddii aad surwaal yar siisay nin weyn oo aan xidhanayn surwaal ilmo yar nin weyn oo aan carruurna lahayn waxbana lahayn haddaad siiso waa kiswa bay leeyiin aw kiswatsoomamulaqaasa markaa la raacaya xogaa yar daahirinimaad in ay ka yar muuqanayso qolyahan kale waxay yidhaahdeen wax wax ku filan baa la doonaya markaa waxay ka eegeen qofka goormaa la odhanayaa dhar buu xidhan yahay ama uu qaawan haddii jirkiisii badi qarsoon yahay waxaa la odhanaya waa qof asturan oo muktasiya ah, wax xidhan haddii jirkiisii badi qaawan yahayna waa curyaan baa la odhanayaa bay yidhahdeen waa qof qaawan marka inuu muktasi noqdaa la doonayaa bay yidhaahdeen waa in jirkiisii badi la qariyo marka hadday gabar tahay de waa in la siiyo masar iyo iyo dirac waa in la siiyo ninkiina isagana jirkiisii badi wax qariya waa in la siiyo xanaabiladu maadaama taqdiir kale aan lahayno dee maarata shareecadii ankisudan inta ay noqonaysa aan nas sheegaya lahaynin meelihii kale shareecadu ay markaa dharxirashada qadartay bay la aadeeno salaad bay la tahi markaa hadday gabar tahayna waxay ku tukan karta si haddii uu nin yahayna wuxuu ku tukan karo c bay yidhaahdeen waxaddu kiswatihi saatiru mucdami ljasad jasadka badankiisa wixii qariyo wey wlxambaliyu bisalaati qadara salaadii uu ku qadaray markaa xambali washaaficiyu mulaqa alsmi yaraa shaaficigu isagu wuxuu arkaa wixii maaratay magacaas kiswo uu yeelan kara wa kayruhu yaxudu aydan ilkusaa waxaa kaloo sidoo kale kayrkii ay ku xadeeyaan bidirci wlkhimaar dirciyo khimaar marka xanaabiladii dirciyo khimaar qolyihii kalena waa mucdamu shaatibiljasadkiibuu yahay laakin lilnisaa markay dumarka ka hadlayaan oo intaasaa la siinayaa wa sharu maa yuctaqu iminkana wuxuu ka hadlayaa wixii la xoraynayo wa sharu maa yuctaqu kalmadkuuri fii kafaarati dihaari faqfu maa qufi waxa la xoraynaya isagana shardigiisu waa sida ka lagu sheegay kafaaratu dihaarke halkaasaynu ku arki doonaa wey faqfu raac maa qufiya wixii halkaa marka la joogada raacay walxanafi kalxambaliyi ictabara tataabucan bisiyaami kafara walxanafi xanafigu kal kalxambaliyi isagoo xambaligii lamida ictabara wuxuu shardiyey tataabucan israacraac in haddii weeye kafara bisiyaami soonkii kafaaradii ay noqoto oo intii kale uu keri waayo oo saddexdii maalmood inuu dhaartii markaa saddex maalmood ka sooma ay noqoto saddex maalmoodoo mutataabica waa inuu sooma bay leeyihin iyagoo markaa raacaya xagga ixtiyaadkan raacaya qiraaadii ibn mascuud iyo ubay ibn kacbiy laga soo warinayeyna raacaya laakiin waa qiraaa shaahida qolyaha kalena waxay leeyihiin qiraacadiina waa shaado qur'aan ahaan uma sugnaanin nas kalena ma hayno oo eh, tataabucaasi sheegaya soonkuna shardi ah, isagoo mutataabic isagoo mutataabic ahaynba waa dhacaa marka khasab ma aha tataabuci lakiin waa mustaxab bayli waajzaad in qabla ximdin kafara walxanad fiihi an tuahara waajzaad way gudaysaa kafaaradii in qabla ximdin kafara in kafara haddii qofkii uu kafaaradii bixiyo qabla ximdin inta aanu weli dhaartii khilaafin markuu soo aaraaranayo ee uu doonayo inuu khilaafo dhaarti inuu horta sii bixiyo kafaarada waa la ogolyahay wlxanafiyu yashariu an tuahara xanafigu wuxuu leeyahay waa taqdiimun lishay calaa sababihi shayguna sababkiisa kama hormaro horta xinti wax dhaco kadib baa markaa kafaaradu ansaxaysaa buu leeyahy ka shaafici fi sowm sida shaaficiba soonka uu markaa leeyahay waimtinaacu sabqi ilyamiin dhaarta in laga hormaraa inay mumtanic tahay cindahum ijmaacu oo mid isku raacsan yihiin aan weli dhaaran intuu kafaaradii sii bixiyo oo uu yidhaahdo waa dhaarta ugu horraysa aan dhaarto kafaaradeeda taasi ma soconayso waayo waa taqdiimu lishay calaa kulli asbaabi laakiin dhaartii iyo khilaafkeeda dhexdooda ma la bixin karaa xalafyadii maybayleey oo sababkay waxay ka dhigayaan mukhaalafada ee dhaarta kama dhigayaan qolyahan jumhuurkuna waxay leeyihin waa labadanoo isku rakiban sababta waa dhaarta iyo khilaafkeeda markaa kani waa juzu sabab qayb kamida ah sababtii kana waxa weyaan waa sababta qaybteedii kale wayajuuzu taqdiimu shayi calaa bacdi asbaabihi shaaficiyaduna waxay kala saarayaan xaqii maaliga ahaa iyo cibaadadii badaniga ahay deetana xaqii maaliga ahaa waa sax waa la hormarin karaa cibaadadii badaniga ahay cibaadaadku had iyo jeer waktigooda waa loo ilaaliya marka wixii cibaadaah ilaa asbaabtii ay dhammaystiranto oo waqtiwujuubkeedii arrimi ay yimaadaan iyada markaa cibaadadii badanigii oo soonkiia lala iman maayo laakiin wixii kale maaratay maaliga ahaa ama ictaaq ha noqdo waa cibaado maaliya ama ha noqdo sadaqadii kafaaracaam iyo kiswada waa sadaqa maaliya waa cibaado maaliya iyadu markaa bacdi asbaabiha waa laga hormarin karaa wuxuu yihi waajzaad way gudaysaa in qabla xintin kafara wlxanafiya shariu an tuaakhara shardi buu ka dhigaya kashaafici fi som sida shaafici soonka uu leeyay waimtinaacu sabqiilyabiin dhaarta in laga hormaraa inay mumtanic tahay cindahum culamada agtooda ijmaac wey wa kullu man qof kastaoo xalifuhu dhaartiisu tacaadada ay soo noqnoqotay takfiiruhu kafaara gudkiisu lilxambaliyi xambaliga agtiisa ittaxada waa hal un haddaan kuwii hore ka bixinin weeyaan waayruhu laakiin ciddii isaga dhaartu hadday kala duduwan tahay waxyaalo kala duduwan uu ku dhaartay wahaakadaa saasoo kale weeye in ta'talif hadday xataa iswaafaqsantao wax qura uu dhowr jeer ku dhaartay lilxanafiyi xanafiga agtiisa wal aakharaani labadii soo haray waxa weeyaan nacam labadii soo haray waa shaafici iyo maalige in kaana listi'naafi ukhraa qasada wal aakharaani way tacdiidinayaan way tiraynayaan in kaana haddii uu yahay qasada mid markaa u qastay listiinaafi ukhraa inuu dhaar kale uu keeno waa tankaa intaa tarifta weeyaan wahaakada lishaafici saasoo kale waxaa ula mida shaafici xaalad marka istinaaf kala niyooday in alaqa niyatan waxba gaaraba haddaanu niyoonina uu iska yiri u walmajlisaani iftaraqa oo xataa haddii markaa laba majlisoo kala duwan uu markaa sidaa ku yidhi maya waa marka uu laba majliso kala duwan uu ku yiri dadkii dhowr dhaaro fara badan baa iska dhaar badano maanta waxuu ka dhaaranaya haddana iska sameynaya haddana bari u dhaaranaya weliba dumarka aada ugu badan tahay haddaba dhaartaa faraha badan maxaa ka waajibaya xanafiyadu xanaabiladu waxay leeyihiin kol haddaan kuwii hore kafaaradoodii bixin waysan hoosgeliya hal kafaaro u weyn oo dambe ka bixiyo laakiin wixii iyaga ka soo haray way kala qaadayaan ma shay ayuu ku dhaartay dhowr jeer mise ashyaa kala duwan haddii ashyaa kala duwan uu ku dhaartay ka dhaartay haddana mid kal ka dhaartay haddana mid kal ka dhaartay wixiina haddana wada sameeyey mid walba waa kafaaro gaara tafsiil male haddii wax qura maarata intaasoo jeer ka dhaartay wallahi inaan gurigan soo gelin buu muu gelin marka haddana mar kale ayuu yidhi wallahi inaanan soo gelin dhowr jeer oo maarata kala duwan ayuu sidaa yii markaasuu soo galay ma dhaar qura la xisaabinaya mise intii jeera uu yiriba waa la kala xisaabinaya xanafiyadii waxay leedahay intii jeere uu yiri mar walba waa dhaar gaara oo mid walba sideedaa loo doonayaa inuu kafaaradeedii bixiyo eh, maalikiyadu waxay leeyihiin mayane eh, eh, waxaa la eegayaa markan dambe uu dhaaranayay ma tii horuu takiidinay mise tu cusub ayuu u niyeysnaa hadduu tu cusub niyeysnaa tinay noqonaysaa marka kafaarada haddii aan tii hore u niyeysnaa inuu takiidiyo ama aanu niyo cusub waxbuu maskaxda ku qabaa haddana mar labaad inuu ku celiyo mar saddexaad aan ku celiyey waa hal shaaficiyadiina waxay leedahay haddii uu tu cusub niyeeyey duuti cusub niyeeyey waa kafaaro cusub haddii uu tii hore taakiidinayana waa kafaaradii hore haddii aanu maskaxda waxba ku qaban mar labaad soo celiyey mar saddexaad soo celiyeyna istinaafkii bay la mid tahay oo mar haddii majaalistii ay kala duwantao laba majlis oo kala duwan ba laba maalmood oo kala duwan waxaan dhaarahan ay ahaayeen waxaa laga soo qaadayaa inuu istinaaf niyooday wuxuu yidhi wa kullu man qof kastoo xalifuhu tacadada dhaartiisu ay tiro noqotay takfiiruhu kafaaradiisu lilxambaliyi taxada iyagu markaa kala qaadi maayaa ma waxyaalo kala duwan baa dhaartay isagoo wax kula ah. wa hayruhu wixii xambali ka soo haray iyaguu kala saaray cadadahu in takhtalif aymaanu dhaarisu hadday kala duwan yihin o ashyaa kala duwan ay ku saabsan yihiin waxay leeyihin mid waliba waa kafaaro gaar wahaakada in ta'talif lilxanafi haddii xataa ay shay waa saasay le xanafiyadiio iyadana kala qaadi maayaan markaa ma istinaaf buu niyooday mataakiid buu niyooday tafaasiishaa ma gelinaya waxay leeyihin waa dhaaro kala duwan walaaakharaani shaaficiyadii iyo maalikiyadii marbay iswaafaqayaan caddada tacadud bay ku xukumayaan in kaana liistinaafi ukhraa qasada hadduu istinaaf niyooday dhaar cusub hadduu niyooday waxay leeyihin way tacadudaysaa wahaakada lishaafici shaafici agtiisa waa in alaqa niyatahu niyadiisu hadday iska mulaq ahaydo markii aynu weydiinay maxaa gula jeeday maxaa gula jeeday waa dhaaranaya laakiin tii hore tii horead akidaysaa mise tu cusub aad guntaysaa kamabaan fikirin uu ina yidhaahdo in alaqa niyatahu oo wal walmajlisaani faraqa labada majlis ay kala duwanaayeen iyadana waa saas oo kale kitaabu nadri sal allah wasalam ala nabiyina muxamedi wallah aclam